bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wاlasl an yaliya caamilahu waqad yataأharu jawaaza naxw walaqad jaءa ala fircawna الnudur wa qowlihi kama ataa rabahu muusa calى qadari wa wujuba ilى aakhirih marka waxaan ku dhex jirnay faacilkii oo min acmidati اlkalaami kamid ahaa waxaan soo sheegnay qeyb oo axkaamtiisa kamid ah eh. qeybtii kale wuxuu leeyahy walaslu waxa weeyaan an yaliya inuu la xiriirsado faacilkii caamilahu caamilkiisa inuu la xiriirsado oo la yidhaah wawaritha sulaymaanu daawuuda oo sulaymaanu oo faacil ah inuu caamilka waritha isla xariirsadaan oo lakala dhexgelin waqad yataakharu jawaazan waqad yataakharu inuu dib dhaca la arkaa faacilkii can caamilihi ou ka dib dhaca jawaazan naxwu qowlihi tacaala walaqad jaaa waxaa u yimiday aala fircawna fircawn aalkiisa annuduru alka waxaa loo isticmaalaa ahlu qaraabat rajuli wa yuطlaqu axyaana calayhi oo aalu fircawnna fircawnka naftigiisa lagala jeedaa annuduru jamcu nadiirin kuwii wax u digay baa u yimaadeen marka hadda u fiiri annudur waa faacilki lianna waxa wax u yimid ayaga weeyaan fircawn aalkiisana waa loo yimid oo mafcuulkii waayo marka caamilkii oo jaa'a ah iyo nudur oo faacil ah maanta ma xariirsanin ee ta'akhara alfaacilu oo nudurkii ah can ilmafcuuli bihi oo aalkii buu kadib maray marka eh, waxaa loo jeedaa markaas jawaazan waay waxaa lamid e eh, qowl shaaciri oo kamaa ataa rabahu muusa calaa qadarin uu yiri kamaa ataa suu u yimiday rabahu rabbigiisu ugu tegay muusa muuse calaa qadarin qadar uu ugu tegay kamaa ataa muusa faacilkii muuse waay rabahuna waa mafcuulkii oo mansuub cala tacdiim ah marka taqadama almafcuulu wa taahara alfaacilu ayb waa idana jawaazantiyay qeyb ka tahay wa wujuuban waqad yataakharu alfaacilu can mafcuulihi wujuuban naxwu qowlihi tacaala waid ibtalaa ibraahiima rabuhu waid ibtalaa markuu imtixaanay ibraahiima ibraahim la imtixaanu rabuhu au imtixaanay marka rabbigoo faacilka ahaa taahara can اlmafcuul وتقدم المفعول لكن وجوبا waa midahan maxay wujuub ku noqdeen faacilka waxaa ku jira damiir u laabanaya ibraahim falow ta'akhara ibraahim oo mafcuulki ah latarataba ta'akhuru cawdatu damiir dhe latarataba calayhi cawdu damiir ilaa mutaakhirin lafdan wa rudbatan haddii la dhihi laha waid ibtalaa rabuhu ibraahima la dhihi damiirkaas rabuha waxa ka dambeeya inuu noqday noqon leh damiirna wuxuu u noqdaa wax mutaqadim ah marka macnaheedi waxay noqon lahayd damiirkii rabuu ku jiray mafcuul oo mutaakhir lafdan wa rutbatan ah inay u noqdo wadalika laa yajuus laakiin hadda waxay ku banaanaatay damiirka rabuu ku jiro wuxuu u laabanaa ibraahim ibraahim mutaqadimu lafdan laakinahu mutaakhir rutbata lannahu mowqic almafcuulu yaala mafcuul mowqiciisa waa mutaakhir waay laakiin lafdi ahaan maadaama uu ka hormarayaa banaanaatay waxaa lamid eh darabanii zaydun yaa lamid eh darabanii zaydun hadduu mafcuulkii noqdo damiir mutasil faacilkana isim daahir ou noqdo wajaba taqdiimu lmafcuuli wa taakhiiru lfaacili liannahu haddii ta laga wareegi lahaa oo la dhihi lahayo daraba zaydun iyaya hadii la dhihi lahay waxay noqon leedahay damiiru lfasli in lala yimid asoo damiir oo mutasil ay suuragal tahay taan horeyaan kusoo sheegnay mataa amkana alithyaanu bidamiiri mutasila laa yajuusu alcaduunu canhu ilaa damiirin munfasil intaas waxa weeyaan waxaa lamid ah haddii uu mafcuulkii faacilkii haddii uu noqdo maxsuur waxaa tiriyay inamaa daraba طulaaba zaydun zaydkaas hadda waa maxsuur waxa maxsuurkana in la dib mariya luga carabiya waajib waaye inamaa daraba طulaaba طulaabka waxaa waxaa garaacay oo keli a zaydun cid kale lama wadaagsanin ama maa daraba طulaaba ilaa zaydun waa lamid marka saddexdaas masalo waxaa waajib ah in faacilkii la dib mariyo mafcuulka uu soo hormara waajib waayo saddexda masأala ida idaa rajaca min adamiiri min alfaacili damiiru yacuudu ilى اlmafcuul ko ida saara alfaacilu damiira ظaahira wاlmafcuulu damiir ida kaana alfaacilu isman daahira walmafcuulu damiir mutasil almas'ala athaalitha ida kaana alfaacilu maxsuuran biinamaa aw biila waqad yajibu inuu waajibaa la arkaa taakhiiru lmafcuuli mafcuulka dib in loo dhiga inuu waajibaa la arkaa ka darabtu zaydan wamaa axsana zaydan wa daraba muusa ciisa intaas waxaa weeyaan in mafcuulkii booskiisa lagu keeno ou faacilka ka hormaraa waajib noqonayso ka darabtu zaydan waxaa lagala jeedaa fiima idaa kaana alfaacilu damiiran mutasila wاlmafcuulu isman daahiran haddii saas noqdaan faacilka in la hormariyaa waajibe darabtudaas tadaas waa faacil zaydanna waa mafcuulu bihi wajuub in eh, faacilka in la hormariyo nafsal cila ku jirto oo haddii faacilkii la damirin lahay oo la dhihi lahay daraba zaydan ana la dhihi lahay waxaa ka laasimi lahayd in damiir munfasil lala yimid asoo suuragal ay tahay damiir mutasil ah marka haddii faacilkii ou damiir mutasil noqdo mafcuulkana isim daahir ou noqdo wajaba taqdiimu alfaacili marka taqdiimkaas xaqiisa waa booskiisa in la keena waajib waa hadday labada isla damiir noqdaanne waa lamid oo waxaa tiri darab darabtanii aa tiri darabtanii haddii faacilkiina waa damiir mutasil mafcuulkiina waa damiir mutasil wajaba taqdiimu lfaacili darabtanii tadaasaa faacil waxaa lamid e eh, masalada labaad wamaa axsana zaydan haddii mafcuulkii ou noqdo ficla tacajub hadduu mafcuul u noqdo faacilkiisa damiir mustatir wujuuban ou noqonaa oo bacda alficli maa axsana huwa yaa meeshaas ku jirto zaydan markaa waxay noqonaysaa in la nasbiyo mafcuul bihi waana mutaakhiro in laga hormariyo faacilkiisa ma banaano la dhihi karin maayo maa axsana zaydan ilaa maa axsana zaydan ana lama dhahay sababta ama ma axsana zayda huwa lama dhahayo faacilki lama dimari karo waxaa lamid e eh, waa daraba muusa ciisa ayadana waxaa waajiba faacilka in la hormariyo mafcuulka sidiisa loo dimariyo sababta hadii waxaa laleeyahay labadooda icraabtooda lakala garan maayo oo mid kastaba isim maqsuur abuu ah noqday icraabtu waa ku qadaran tahay marka laa yudraa alfaacilu min almafcuuli maadaama aan la kala garanaynin mid kasta mowqicii xaq uu ku lahay in lagu keenaa waajib ah oo faacilka mowqiciisa waa maxay inuu awal noqdo mafcuulkan la dib mariya marka aanoo markaa daraba ficil maadi muusa faacil ciisa mafcuul bihi la yidhaahdo haddii la yidhaahdo ciisoo mafcuuli ha la hormariyo oo daraba ciisa muusa la dhihi lahay laltabasa alfaacilu bilmafcuuli oo ciisa inuu mafcuul yahay inuu faacil yahay lama garnay markay craabta hadday labadoodii muuqanin oo daraba ghulaami ibni oo kale ay tahay hadba midkii faacil ah in la hormariyaa waajib ah bikhilaafi ardacati sugra alkubraa way khilaafsan tahay oo in faacilki la hormariyo waajib ma aha ardacat sugra waa la nuujiyey alkubraa aa nuujisay hadda labadoodii suqra iyo kubra laba ismo maqsuur ah ay wadan yihiin maca dalika icraabti kama muuqanayso haddana waxaa layihi in faacilka la hormariya waajib ma aha lianna hunaaka qariina macnawiya qariina macnawiya maxaa waaye waxaa la ogyahay wax xanuujina midda weyn inay tahay marka alkubra hiya alfaacilu sawaaun taqadamat aw taakharat marka ardacat ardaca ficil maadi wataw calaamatu taaniith asugra mafcuul bihi muqadam mansuub bifatxa muqadara cala alif litacahur alkubraa faacil mutaakhir marfuuc calaamatu rafci dama muqadara cala alif litacahur maxaan alkubraa maanta aan u niriyay faacil weeyaan liana alcaada ta'ba an takuuna suqraa turdicu lkubraa marka waxaa laleeyahay kubraadaas marka waa faacil sawaaءa taqadamat aw taakharat waqad yataqadamu inuu hormaraa la arkaa mafcuulkii cala alcaamili ou ka hormaro jawaasan si banaan ka qowlinaxw qowlihi tacaala fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim adalaala fariiqan hadaa fariiqan mafcuulu bihi muqadam waay fariiqaas taqadama laa cala alfaacili keli ma aha laakinahu taqadama cala alfaacili wa ficlihi ama cala alfaacili wa caamilihi hadaadaas damiira ku jiro hada allaahu ay asalkeedii ahayd hadaadii ficil maadi walfaacilu damiiru mustatirun yacuudu cala allah markaasaa fariiqan mafcuulu bihi muqadama layiri bikhilaafi alfaacili waatan soo marno laa yataqadamu calaa ficlihi baan soo niri bikhilaafi almafcuuli fainahu yajuuzu an yataqadama calayhima ay cala alfaacili wاlcaamili wa wujuuban inuu waajibnimo ugu hormaraa dhici karto wujuuban macnaheedi maxay tahay anahu ana almafcuula taqadama cala alficli wاlfaacili wujuuban naxwu qowlihi tacaala ayamaa tadcuu falahu اlasmaaء اlxusnى tadcuu hadda ayamaa waxaa weyaan ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayn اlawl ficlu shardi wthaani jawaabu jazaahu ayib maadas waa zaaidadii tadcuu ficlu shardi majzuum biayamaa wcalaamatu jazmi xadfu nuun walwaaw faacil falahu asmaau xusnaa jumladaas fi maxali jazmi jawaab shardi markay ayamaa ay faac ay qaadato eh, maxaan ku irahdaa ficlu shardi i jawaabteeda ayada mowqiceeda maxawa ayada waxaa laleeyahay waa ismu shardi mowqaceedana fii maxali nasbin mafcuulu bihi mutaqadim ayamaa ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wathaani jawaabuhu jazaauhu mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira liannaha mafcuulu bihi muqadam tadcuudaas oo ficli faacilka ah mafcuulkeeda ayan waa marka ayanti ayadoo ismu shardi ah ficilkana ayadaa jasmisatay oo tadcuu ah ficilkii jasmisatay haddana mafcuul ayada u tahay oo ayanti waa mafcuul markaasuu musanif wuxuu iri wa idaa kaana alficlu nicma aw bisa haddii uu yahay waa mas'alo kale weeyaane falfaacilu faacilka nicma iyo bisa imaa mucarafun bial inuu lagu tacrifeeyey inuu yahay aljinsiyati naxwu qowlihi tacaala nicma alcabdu nicmadaas ada waa ficil maadi alcabdu waa faacil faacilkii muxuu wataa markaan al buu wataa min suwari ityaani alfaacili linicma waxaa ka mid ah inuu yimaado anahu an yaatiya muxalan bilalif walaam aw mudaafun inuu yahay mid la idaafay limaa hiya ashii waxay fiih ku dhex jirto naxwu qowlihi wala nicma daaru lmuttaqiina wala nicma waxaa nicmo lahaaday daaru lmuttaqiina muttaqiinta daartooda jannada ah marka fiiri nicmadii faacilkeeda waa daar daarkii al kuma jirto laakiin daartii midka loo idaafeeyo oo mudaafu ileyhi almuttaqiin ee al ku jirtaa waa suurta suurada labaad aw damiirun ou noqon karaa mustatirun asturan mufasarun lagu cadeeyey oo lagu fasiray bitamyiizin lagu fasiray tamyiizka oo mutaabiqin lilmakhsuusi midka makhsuuska ah macnaha lahal ah naxwu qowlihi tacaala bisa lilaalimiina badala bisa lilaalimiina badala bisadaas bisa waxay qaadataa faacil iyo tamyiiz iyo makhsuus ay u baahan tahay bisa faacilkeedii waa damiir bisa huwa aa laleeyahay damiirkaas huwada ane waxa weeyaan wuxuu u laabanayaa oo fasiraya bedelkaasoo tamyiiska ah oo waxa weeyaan bisa albadelu lidaalimiina bedelan albadelu weyaan damiirkaas huwada ah wuxuu la macno yahoo cadaynaya tamiiskoo bedel ah marka macnaha waxaw bisa huwa ay bedelki lidaalimiina waxaa u baas leh bedelan mina bedelin albadalu yaa baas u leh ayib marka marka faacilkii bisa waa huwada oo oo bimacnaa bedelki ah bedelana waa tamyiiz maksuuskiina maxaa waaye almaksuusu bidami albadalu haddana waay oo macnaha dhaalimiinta waxay bedel ahaan u qaateen oo jannadii looga bedel siiya naar marka naartaas bedel ay u qaateen yaa yaa xun marka waxaa isku mid noqday ficilki faacilkiisii oo oo bisa faacilkeedii iyo tamyiiskeedii iyo maksuuskii oo noqonaya ima mubtada muahar waljumlatu alatii qablahu khabr ama noqonaya khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru wujuban almaqsuusu bidami albadalu intaas waxa weeyaan eh, min baabi bisa iyo nicma maadaama faacil laga hadlayo yaa dantii waxay keentay faacilka bisa haddii uu u noqdo suwarta uu ku imaanaya in la sheego marka faahfaahintii waa kana shaarixa oo musanifka wuxuu leeyahay alficlu waalfaacilu kalkalimati alwaaxida ficilkii faacilka hal kelima oo kale ay la mid yihiin liannahu waxaa waa xadathkii iyo saanicu lxadath fa xaquhumaa waxay ahayd an yatasilaa inay xariirsadaan wa xaqu lmafcuulina waxa waaye an yaatiya bacdahumaa inuu yimaado sida ku cad qaala allahu tacaala wawaritha sulaymaanu daawuuda daraba caliyun zaydan oo kale waqad yataakharu lfaacilu faacilka inuu dib maraa la arkaa can ilmafcuuli wadalika calaa qismayni laba qeybu noqonayo jaa-izin wa waajibin faljaa-izu midka jaa-iska ka qowlihi tacaala walaqad jaaa aala fircawna nuduru iyo wa qowli shaaciri jaaa alkhilaafata aw kaanat lahu qadara كما ataa ربه موسى على qadarin qowlu jariiri waabaa leeri soo cumar bn cabdilcaziiz أحد alkhulafaa araashidiin asoo ammaanay wuxuu iri jaaa alkhilaafata buu u tegay aw kaanat lahu qadaran mid macnaha loo qadaray bayba ahayd kamaa ataasuu u tegay muusa muusa rabahu rabbigiisa calaa qadarin macnaha waxa weeyaan wuxuu leeyahay cumar bni cabdilcasiis khilaafadii wuu ku tegay macnaha asoo mutaysto oo ahal u ah ama waxayba ahayd mid loo diyaaro ilaahay qadar xaggiisa looga diyaariyay bayba ahayd sidii muusaa uu calaa qadar ugu tegay huma ji'ta calaa qadarin yaa muusaa suu ilaahay u yiri macnaha waxa weye si lama filaan ah eh, muuse war uusan ka haynin yaay nabinimadii uga timid isagoo dhahay ilmaheygayaan u fiirsana jidkan waa ka dhunnee ciddi jidkana tusinayso bal dabkaas meesha ka iftiinayo yaan weydiinaa bu meeshii markuu tagay isla markii waa loo naadiba marka fiiri sida uu nebinimada asiga xaggiisa lama filaanay ku noqotay sidaas oo kale cumar bn cabdilcasiisna khilaafada lama filaanay ku noqotay liannahu waxa weeyaan cumar bn cabdilcasiis haaruun arashiid allahuma sali calaa muxamed mwaxaa tirahdaa cabdilmalik ibni marwan cabdilmalik ibni marwan caruurtiisi wiilashiisio afar ah midkii hore khaliifo ou noqday midkii labaadna ou noqday yuu ka dhex galay asiga waxay ahayd inay wiilashiisa ku socoto cumar bn cabdilcasiis waxuu noqday cid kale buu noqday cumar bn cabdilcasiis ibni marwan waa goonigiisa ninkii oo boqorka ah, ilmihiisoo dhalo joogo yaa laba intay madaxnimadii qaateena ah laga weeciya cumar loo weeciyey marka waxay noqotay lama filaan in boqornimo sidaas lagu helo liannu ilmo adeer buu la ahaa kuwa joogana asagaa ugu rashiidsanaa uga caqli badnaa falow qiila fi lkalaami haddii la dhihi lahaa jaaa nudur ala fircawn lakaana jaa-isan luqa ahaan waa ku banaanaan lahayd wa kadalika low qiila haddii la yihahda kamaa ataa muusaa rabahu haddii la yidhahdana waa u banaanaan lahayd intaba waa banaanaan lahayd baa layidhi wadalika lianna damiira damiirkii xiina idin waxau noqonayaa caa'idan mid oo laabto calaa mutaqadimin mid hormaray lafdan wa rudbatan haddii liraa kamaa aataa muusaa rabbahu damiirka rabbahu ku jiro muuse u laaban lahay muuse lafdi ahaan hadda wuu ku horeeyaa rutba ahaana asaaba kule inuu hormaro faacil waayo marka wax ceebkuma juri lahayn wadalika huwa alaslu fi cawdi damiir damiirka inuu laabto taasaaba asal u ah wاlwaajibu midka waajibkaana ka qowlihi tacaalى weeyaano waid ibtalaa ibraahiima rabuhu wadalika liannahu low qudima alfaacilu hunaa faacilka meesha haddii la hormari lahaa oo faqiila la dhihi lahay ibtalaa rabuhu ibraahiima lazima waxaa ka laasimi lahay cawdu damiiri damiirka inuu laabto calaa mutaakhirin mid oo dib mid oo dambeeyo lafdan wa rudbatan u dambeeyo wadalika laa yajuusu midkaas ma banaano wa kadalika waxaa sidaas oo kale ah oo in faacilki lidimari ay waajib tahay naxwu qowlika darabanii zaydun atiri shaqalatnaa amwaalunaa inuu ku miithaaliyay ahayd yani hadda waxay tusinaya maadaama inta kale qur-aanku ku miithaaliyay tanna inuu lagu miithaaliyo wadalika anahu low qiila haddii la yidhah daraba zaydun iyaaya lazima waxaa ka laazimi lahay faslu damiiri damiirka in laga fasliya caamilkiisa maca atamakuni min itisaalihi asagoo in lala xariiri ay suuragar tahay wadalika ayda laa yajuusu shaqalatnaa amwaalunaa amwaalidii waa faacil naadina waa mafcuul haddii la dib mariyo la yihah shaqalat amwaalunaa iyaana la yidhaahna noqon lahayd sida musanifka u sheegay waqad yajibu inuu waajibaa la arkaa taakhiiru lmafcuuli mafcuulka dib in loo dhigo fii naxwi qowlika daraba muusa ciisaa marka ciisa in mafcuul laga dhigo waajib weeyaan oo muusaa faacilka la hormariyo maxaa yeele waa lintifaai dalaalati wixii tusinay baa la waayey calaa faaciliyati axadihimaa midkooda inuu faacil yahay wixii ku tusinay iyo wa mafcuuliyati alaakhari midka kale inuu mafcuul yahay inuu waxa ku tusinaan la waayo falow wujidat qariinatun haddii la helo marka daraba muusa ciisa marka haddaan la haynin awal ecraabtaa kala faslinaysa midna waa godnay midna waa nasbisnay hadii la waayo calaamo tusinayo waxaa leeyahy muusa faacil midka hore in laga dhigo waayo hadii midkood isimka ay ka muuqan daraba zaydun ciisa la dhihi ciisa mafcuul inta waa la fahmi laha waa hormari kari lahay oo la dhihi kari lahay daraba ciisa zaydun liannahu icraabtaa tusinaysa hadba faacilkii laakin falow wujidat qariinatu macnawiya naxwu ardacat الsuqra اlkubraa wa akala lkumathra muusa haddii la helo jaaza waay ardacat suqra kubraa waa soo sheegnay akala lkumathra faakihadaas waxaa cunay musa kumahna inay mafcuul tahay macnihii yaa ku tusinayo ayado waa shay faakiha waa la cuna wax ma cunto marka alfaacil ninka faacil noqon karo waa maxay muuse waa kumathra waxa waaye ijaasna waa la yidhaahdaa kumathra w hadda waa mashhuuran umalana waa la yaqaana waa fawaakihda oo la cuna waxa ugu macmacaan bay ka mid tahay ayb aw lafdiya ka qowlika waxaa tiri darabat muusaa salmaa hadda muusaa iyo salmaa laba isumoo maqsuur isla awaay laakiin maadaama faacil ficilki maadaama taa utaniith la geliyey yaa waxaa caddaatay inuu faacilka salma ay tahay darabat way garaacday muusaa waxaa garaacay salmaa baa garaacday salmaa inay faacil tahay waxaa ku tusinaya qariinada oo lafdiga oo ficilka taaniih laga dhigay liannahu muusa hadduu faacil ahaan lahay daraba ala dhihi lahay lafdi mudakar ah in la geliyay ficilkiisa ma banaanan lahay waxaa lamid eh qariinadii lafdiga ahed wa daraba muusa alcaaqilu ciisa wa daraba muusa wuxuu garacay alcaaqilu muusii caaqilkaha ciisa inuu muusa faacil yahay waxaa daliil u noqday alcaaqiluda la goday liannahu caaqilkii waa sifo haddii la goday waxay daliil u noqotay mawsuufka ka horey inuu marfuuc yahay sidaasoo kale waxaa lamid hadii la yidhaahdo daraba muusa alcaaqila ciisa haddii la yidhaahdo ciisa faacil noqona liannahu caaqilka la kormariyey oo la kordhigay waxay daliil u tahay iyadoo sifaa in la kordhiga mawsuufkeeda inuu kordhigan yahay oo daraba muusa waxaa garaaca alcaaqila oo caaqilka ciisa garaacay noqonaysa jaaza marka waxaa banaan xaalaadkan aan kuu soo sheegnay oo qariina haddii la helo macnawi ama lafdi ha noqote eh taqdiimu lmafcuuli mafcuulki in la hormariyaa banaan cala alfaacili wa taakhiiruhu canhu mafcuulki faacilka in laga dib marina waa banaan tahay wa lintifaai labsi fi dalika wax shaki ahoo imaanaya ma laha qariinada yaa kala fasirayso markaasuu wuxuu ri waclam waxaad ogaataa annahu laa yajuusu ma banaano fii mithli daraba muusa ciisa an yataqadama almafcuulu mafcuulki inuu hormaro cala alfaacili waxdahu oo la yiraahdo daraba muusa ciisa ciise oo faacile muusa oo mafcuul lama hormari karo horyaantaas usoo sheegna alxamdulilah kadalika laa yajuusu ma banaano taqdiimuu faacilka in la hormariyo calayhi cala alfaacili iyo wa cala alficli in laga hormariyo ma banaano lama dhihi karayo muusa daraba ciisa ado oo macnaha u jeedid eh, haddii in la yidhaahdo daraba muusa ciisa ciisihii oo mafcuul ah ficilki lagama hormari karo oo lama dhihi kara ciisa daraba muusa lama dhahay maxaa yeele lian laa yutawaxama saan loo malaynin annahu ciisihii mubtada-un inuu yahay wa ana alficlana mutaxamilun lidamiirihi ficilkina damiir uu ximbaarsan yahay wa anna muusana mafcuul inuu yahay saan loo malaynin oo haddii la dhihi lahaa daraba muusa ciisa muusa faacil ciisena uu mafcuul yahay ciise in la hormariyo ciisa daraba muusa lama dhihi karay lanna waxaa dhici kari lahayd ciisa in mubtada la ecraabo daraba ficil maadi walfaacilu damiiru mustatinu yacuudu ilaa ciisa muusa mafcuulu bihi muusiyo mafcuul ahaa oo faacil ahay yaa waxaa dhici kari lahayd in loo malay inuu yahay inuu yahay maxaan ku irahdaa mafcuul sida looga badbaado yajibu fi kilta alxaalatayni taakhiiru lmafcuuli can alfaacili oo la yihah daraba muusa ciisa wayajuusu waxaa banaan fii mithli daraba zaydun camran an yataqadama almafcuulu inuu hormaro cala alficli inuu ka hormaro licadami almaanic min dalika qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi fariqan hada yacni faacilkii iyo ficilkiisa iswata in laga hormaro mafcuulkii ka hormaro waa banaan tahay fariiqan taqtuluuna wa fariiqan ta'siruuna fariiqan sida ilaahay uu yidhi marka fariiqan hada hadda waxa weeyaan ficilki iyo faacilkiisi oo damiir mustatira fariiqan taqtuluuna wa ta'siruuna fariiqan waxaa waay mafcuulkoo la dib mariy shaahidku jiro laakiin fariiqan haddaa markii la yihahda haddaa oo ficilka iyo faacilkiisoo huwa oo allah u laabanaya labadoodia waxaa laga hormariyey mafcuulki oo fariiqan mafcuulu bihi muqadama laleeyahay waqad yakuunu taqdiimuhu mafcuulkii in laga hormariyo oo ficilkii iyo faacilkiisii waajiban in noqdaa la arkaa ka qowlihi tacaala ayamaa tadcuu falahu alasmaau alxusnaa faayantii mafcuulun litadcuuwa muqadamun calayhi wujuubanaana loo hormariyay liannahu shardun ayadiyaa shardi noqotay washardu lahu sadru lkalaami buu leeyahay w tadcuuna majzuumun bihi wcalaamatu jasmi xadfu nuun walwaaw faacil asmaau shardiga iyo asmaau listifhaamka waxaan idhi sadaaray leeyihiin laa yacmalu fiiha eh, maa qablahumaa wax ka horee kumca ma fali karaanaan soo niri ayib faacilu nicma wa bisa iyuu haddana ka hadlaya idaa kaana alficlu nicma haddii uu yahay ou bisa wajaba fii faacilihi waxaa waajiba an yakuuna sman macnaha wujuub iyo iyo hadda iyo ijowaas lagama hadlayo laakiin maadaama aan faacil baabkiisa ku jirno yaa waxaa rabaa in laguu sheego suwarta uu ku imaan kara faacilka nicma iyo bisa liannana naxnu fii baabi nicma wa bisa wa idaa kaana alficlu nicma u bisa haddii uu yahay wajaba fii faacilihi waxaa waajibe an yakuuna sman inuu yahay isim mucarafa bilalifi wallaami isim alif iyo laam lagu tacriifiyey naxwu qowlihi tacaala nicma alcabdu cabdi asaa u nicmo leh inahu awaab waa nabiyullaahi ayuub wa haddii al ay ku jirinne inuu noqdo mudaafan limaa fiihi al miday al ku jirto in loo idaafeey ka qowlihi tacaala wala nicma daaru lmuttaqiina waxaa lamid ah, falabisa mathwa almutakabiriina daar iyo mathwa al kuma jirto laakiin waxaa loo idaafiyay almutaqiin iyo almutakabiriin ama ou noqdo ou mudmaran ou noqdo mustatiran asturan oon muuqanin mufasaran lagu fasiray binakiratin lagu fasiray nakiradoo bacdaw gadaashiisa ah nakiradoo mansuubatin cala tamyiizi lagu nasbiyey naxwu qowlihi tacaala bisa lilaalimiina badalan ay bisa waxaa baas le huwa ay ilbadelki badalan min badelin u baas yahay almaqsuusu bidami albadalu hadane markaasuu uri ida stawfat nicma hadday oofsato nicma hadday dhamaystiranto faacilaha daahir faacilkeedii muuqnaa aw faacilaha almudmar ama faacilkeedii qarsoonaa faacilkii oo muuqado daaru lmutaqiina oo kale waay ama faacilkeeda mudmarka ah iyo wa tamyizahu faacilka haduu damiir noqdo iyo tamyiiskiisi hadday dhammaystiranto jia bilmaksuusi baa lala yimaada midkii maksuuskahay bilmadxi lagu khaas yeela aw idami faqiila waxaa layihahdaa nicma rajulu rajul waxaa u nicmo leh zaydun almaksuusu bilmadxi zaydun weeyaan zaydkaas waxa waaye maksuus nicma rajulan waxaa u nicmo leh zaydun almaksuusu bاdami ama almaksuusu biاlmadxi zaydun weeyaan marka fiiri marna faacilkaa la sheegaa bedelkiiha la gooy nicma arajulu rajulan ay ahayd marna tamyiiskii baa la sheegay nicma rajulan faacilkii ha la gooy arajulu nicma rajulu rajulan ay ahayd maksuuskii baa la sheegay wa icraabuhu zaydkaasna waxa weeyaan mubtada waاljumlatu qablahuna khabar weeyaan oo zaydun mubtada muakhar nicma rajulan oo ficil iyo faacil iyo tamyiiskiisa ah fi maxali rafcin khabar muqadam waraabidu baynahumaane alcumuumu weyaan aladii cumuumka fi lalif walaam ku jiro oo nicma rajulu zaydun haddaa tirahdid rajulkaas hal nin looma jeedo aljinsu rajul oo dhamaa loo jeeda wa zayd fardu min afraadihi marka damiir khaas uma baahanin walaa yajuusu bilijmaaci waxaan ku banaaneen an yataqadama almaksuusu maksuusku inuu hormaro cala alfaacili uu ka hormaro oo falaa yuqaalu lama yidhaahdo nicma zaydun alrajulu oo rajulkina faacil ou yahay zaydna ou yahay maksuuskii ma banaano liannahu waxaa isku darsamaya maksuuskii iyo faacilkii walaa cala atamyiizi inuu ka hormara ma banaana maksuuskii khilaafan lilkuufiyiina falaa yuqaalu lama yidhaahdo nicma zaydun rajulan oo nicma ficil maadi wاlfaacilu damiiru mustatirun yufasiruhu tamyiizu nicma rajulu rajulan zayduna ay tahay mubtada muahar ay tahay ma banaano wayajuusu biاlijmaac waxaa ku banaan an yataqadama maksuuskii inuu hormaro cala alficli wاlfaacili labadaba inuu ka hormaro oo la yihahdo zaydu nicma arajulu in la yidhaahdo oo zaydun almaqsuusu bilmadxi zaydun weeyaan nicma rajulu asaa u nicmo leh oo jumlada nicma rajulu ay khabar noqoto zaydna markaas mubtadihiisa uu yahay wa wayajuusu waxaa banaan an taxdifahu maqsuuska inaad goysid idaa dala calayhi daliil daliil hadduu ku tusiyo qaala allahu tacaala inaa wajadnahu saabira nicma alcabdu inahu awaab inaa wajadnaahu ayuubki waan helnay saabiran inuu yahay nicma alcabdu addoon waxaa uu nicmo leh inahu asigii nicma alcabdu adoon waxaa uu nicmo leh ayuub ay ahayd maqsuuskii waa la gooye macnaheedi waxaa weye inahu awaab inahu ayuubki awaabun mid noqosho badan oo alla u noqo badan waay macnihi marka waxaa laga jeedaa nicma alcabdu ay huwa ayuub ayuubaa u nicmo leh ayuubkiioo makhsuus bilmadxi ah yaa la gooye waxaa loo gooyey liqariinati ma taqadama liana alaaya tataxadathu can ayuub marka nicma alcabdu haddii la yidhaahdo ay huwa ayuub in lagala jeedo qariinadii aa ku tusinayso taasaa lagala jeeda wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin